الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله الحديث السادس والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة waman yasara calaa muqsirin yasara allahu calayhi fi dunya walaakhira waman satara musliman satarahu allahu fi dunya walaakhira wallahu fii cawni alcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih waman salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilmaa saxara allahu lahu bihi dariiqa ila aljanna وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطل به عمله لم يسرع به نسبه rawaahu muslim bihada lafd alxadiidu asaabicu wathalaathuun an ibni cabaasin radia allahu canhuma can rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalam fima yarwiihi can rabbihi tabaaraka watacaala qaal in allaha kataba alxasanaati wasayi'aat huma bayana dalik faman hama bixasanatin falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila wain hama biha facamilahaa katabaha allahu cindahu cashra xasanaat ilaa sabci miati dicfin ilaa adcaafin katiira wain hama bisayi'aatin falam yacmalhaa katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila wain hama biha facamilahaa katabaha allahu sayi'aatan waaxida rawahu lbukhaariyu wa muslim fi saxiixayhima alxadiidu thamin wa thalaathuun an abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam in allaha tacaala qaal man caadaa lii waliya faqad aadantuhu bilxarb ma taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu calayh walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba faidaa axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bih wabasarahu aladii yubsiru bih wayadahu alatii yubtishu biha warijlahu alatii yamshi biha walain saalanii la walain istacaadanii ilaa u ciidanah rawaahu lbukhaariy alxadiisu taasicu taasicu wathalaatun can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal in allaha tajaawaza lii can ummati alkhada alkhada'a walnisyaana wama stukrihuu calayh xadiidun xasan rawaahu bnu maajah waalbayhaqiyu wagayruhumaa cashirkan cashirkii kow iyo tobnaad kamid ah cashiradii inoo soconayay ku saabsanaa xadiidka ku yaala lilarbaciin fi larbaciin ilimaam inawowiyi raximahu llah xadiidkan cashirka u horeeya saddex iyo soddon iyo lixaad naawigiisa waa nin cana abu hurayra radia allahu tacaala canhu xadiidkuna umuure aada u tiro badan buu ka hadlay waxaad ka dalaminaysaa xadiidkan sida xadiistii horeba maxaasin lislaam islaamka wanaaggiisa iyo fiicnaantiisa ayaad xadiidkan markaad dhegaysata dhadhaminaysa umuuraha uu ka hadlay iyo sida ay muslimiinta isugu baahan yihiin ama inay isugu gargaaraan ay xaq u tahay iyo waxa gargaar iyo samafal ay muslimiintu isu galaan abaalgudka aan tirada lahayn ee allah dhow ugu talagalay addoommada siinayo wa tacaawun cala albiri wataqwa baa rabbi addoommadii ku dhiirinaya kolkaasa abaalgud weyn oo intay galeen ka badan addoomadii loo diyaariyey loo darbay aada waxaa axaadiista aad ugu arki doontaan xaggaas tunida aada u xilqarisid wixii ceeb aad ogaatid ee qof muslima aad ku ogaatid iyada aynu taagan doono shuruuda iyada nafteeda leedahay waxa la qarinayo waxaan la qarini waxaa xadiidka aad ka arki doontaan inta adiga aad qof muslima ah ee mu'min ee walaalka a ah, hawshiisa mashguul ku tahay adigana hawshaadi alla hagaajinay idan saad alla wax u qabta ma wax u qaban karti adiga uma qaban kartid waxba kolka intaad mashhuulka ku tahay qof muslima ah, hawlihii taa khasaare inaadan ku qabin ee adigana hawlaha alla gudayo hagaajinayo ayaa xadiidka ku arki doontaa waxaad arki doontaa hawsha aynu ku jirno taabanaya caawa xadiidka dalabulcilmiga in cilmiga sharciga ah cilmiga loo baahan yahay sharciga ah oo midka xalaasha iyo xaaraamta ku kala baraya xiriirka adiga iyo allihii ku abuurtay ka dhexeeya ku hagaajinaya adiga iyo addoomaha xiriirka ka dhexeeyana hagaajinaya cilmiga runtaa cilmiga raadinta cilmigaa la raadiyo ama barashadiisa laysugu yimaado qiimiga inaad arki doontaa gaar ahaan meesha lagu kulmay kolkay meeshaan oo kale noqoto oo masjid masaajida eeba kamid waxa lagu akrinayaana wixii rasuulku akrin jiray alkitaabu sunna qur-aanka iyo xadiidka labadaan ayaa rasuulka ummadda baray oo uu akrin jiray labadii markii la isbarayo waxaad arki doontaan qiimiga ay leedahay xadiidka horead ka arki doontaan ugu dambeystii waxaad arki doontaan amalkaaga hadduu dib kuu dhigo oo ad imaanu saxiix walcamalu saalix labadaa lagaa waayo wax hore kuu marin karaa inuusan jirin oo nasab iyo qabiil iyo hawlo kale ku dhaqaajin maayaan camalkaaga hadduu dadka dhigo ilaa waxaa miisaanka inagu aynu saara dadka oon ku kala fadilo qofkaan iyo qofkaana fiican markaan inaga leenahay miisaanka aan saarayna waxaa laga yabaa dhaqaale inuu yahay kii xoolo badan inaan dhahna kanaa fiican kii caqli badan inaan dhahna kanaa fiican kii markaas ijtimaaca ah, meel weyn fadhiyo oo xukun haya inaan ana kanaa fiican kii qurxan kii caafimaad badan inaan miisaano aan qiimi lahayn wax saarno oon wax ku kala fadilo haddaan inaga dadka loolan u samayniyo tartan say u kala qiimo badan yihiin tilmaano laakiin oo dhan ba alla agtiima yaala in allah allah yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa isaamikum walaakin yandur ilaa quluubikum kolkaa qur-aanka wuxuu ku dhawaaqay ina akramakum cinda allahi atqaakum waa kaa miisaanka eebe waa qalbigiiya taqwada kolkaa qofka intaa meesha ku nool ugu alla cabsi badan baa inta meesha ku nool say u dhan yihiin ugu fiicnaan badan arrimahaas xadiidka ugu dambaysa qaala imaam nawawiy raximahullah imaamu nawowi alxadiidu saadisu wa halaatun xadiidkii lix iyo soddonaad an abi hurayra cabdiraxmaan ibni sakhar xaggi ayaa laga wariyey radia allahu ilaa raalli ha noqdo canhu abu hureyre xaggii ala raalli ha ka noqde can nabiga xaggii ayuu ka wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa iyo wa aalihi intii nabiga surumaysay raacday maqaamu duca markii la joogo ahlu nabiyi kullu man aamana bihi intii rumaysa o dhan ayaa ducada la gelaysa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo intii suubanaha rumaysa raacday mina saxaabata laga bilaabo ilaa yawmi alqiyaama laga gaaro qaal nabiga wuxuu yihi man nafasa qofka fayda an mu'minin mid alla rumeeyey xaggii kurbatan dhibaato haysataa ka fayda dhibaatada nooceeda waa maxay min kurabi dunya adduunyada dhibaatada waa bahan yahay waa xanuunsan yahay waa aradan yahay waa shaqo la-yahay waa xiran yahay waa naag la-yahay waa baabuur fuu la-yahay wax yarba dhibaato dhibaatada adduunka ku haysata kamida mid ahaan ayaa qof mu'min haysata qofbaa dhibaatadii ka fayda dankii ku taagnayd u guday maxaa ilaah ugu abaalgudayaa nafasa allahu ilaah wuxuu faydaa canhu dadkan mu'minka kurbada ka fayday ilaah wuxuu ka faydaa kurbatan dhibaato min kurabi yawmi alqiyaama marka isma gudaan tan adiga lagaa faydiya taad ka fayday wax isgudaa maaha laba masale midna iskuma gudaan midaan mufrada yahay oo man nafasa can muminin kurbatan waa mid keliya isaga oo maad galaasjiaasi laakin tan lagaa fayday min kurabi yawmi alqiyaama kolka ma isgudi karaan shidooyinka qiyaamaji iyo kuwa adduunka maya shidadan adduunka jirta waxay ka caadi awgeed oo haddaad adiga waraabininba kaas kalaa waraabina haddaadan cunto siininba kaasaa cunto siina haddaadan rasbax siininba kaasaa siina laakiin adduunye aakhirayaa wax ku siina idan meeshaas aakhiraha markii la dago mar laga liitaa male mar laga minjamiiqo yahay male kolka maalin aad adiga liidato waxaan alla wax ku tarayaana uusan jirin walaa taziru waasiratun wizra ukraa wain tadcuu muhqalatun ilaa ximlihaa laa yuxmal minhu shay-un walaw kaana daa qurba adoogiga habartii ilmaha kugu soo leexan maayo limaada lama masalay kugu soo leexanaynin awalan dhibaato ku feenhaysato goorta loogu jira taaniyan bakdin kalaaba ku jirta waxay leeyihiin qofkan qaraabaan lahaa xaq baa idinka dhaxeeyey hadduu wax kugu soo dallacana oo sdhab ku yidhaahana kolka qaraabada waa kala cararaysa wasadaqa allahu in yaquul yawma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi naagti wa baniihi ilmihiisi ilmi hebel oo magacooda kagaa ku labo adaa lagugu anfirinayay limaada likuli imri'in minhum yawma yawmaidin shaanu yugniyi kolka maalinkay dhibaatadaas jirto oo la yaaban yahay oo meel lagu gabado lahayn kurbooyinka kugu haysta yuu kaa faydaya kolka aad qof mu'mina oo adduunka joogo dhibaataysad aad dhibaatadii ka qaadid dayn haddaad kuna idul cafidid dhibaataad ka fid sidaas daraaddeed salafu saalixa lagu aragti maahan tarbiya islaamiya qabeen diinkaani cabeynay ka dhargeen muxtaaj markay arkaan baahan albaabku issoo taago annaga waa ka nahay albaabkaan xiranaa alaabtana waa ku urursanaa iyaga waa ku farxi jireen marxaba yaa raaxilati waxay u xisaabnaan jiray taksi albaabkaaga yimid oo kule soo ful meesha artaan ku geeyi waa ka fiican yahay maxaa jira wixii aad la lacdo markaad riyaal siisi oo riyaalkiiba toban riyaala ama toddobaatan riyaala ama toddoba boqol oo riyaala ama wallahu yudaacifu lima yashaa labadiina manilmustafiid ma adigaa faa'iidaysay mase asagaa faa'iidaysay khiyaara siisay toddoba boqol oo riyaal uu ku noqday ama ka badan uu ku noqday maxaad fari lahayd adigoo deeqdiiyo wixii la bixin lahaana haysa waxaad wax siisana waayey waana iman doonta waxaa iman doonta ninka intuu zakadiisii la wareegay inuu qof ka guddoomo waayo marka markuu adiga aad doonan lahay yaa miskiino muxtaajan waxsaad raadin lahayd albaabkuu ku yimid marxaban ya raaxilati kan wuxuu rabaa wax korkiisa wax saartuu rabaa qaala rasuulka wuxuu yihi man nafasa qofka fayda an mu'min inaan qabiil iyo dos iyo degmo midna lagu qaydin iyo midab arag ah, imaan baa lagu qayday ilahay inuu fududeeyaa la rabaa kadaba intaasaa kugu filan bar ka haraya wixii kala yeelkiisa an muminin qof ilaah rumeeyo qofkii dhibaato ka fayda kurbatan hashoo keliya ka fayda kana mida min kurabi dunya adduunyada dhibaatooyinkeeda kamida nafasa allahu ilaah wuxuu ka fayda anu xaggiisa kurbatan dhibaato kana mida minkuna yawma alqiyaama qiyaamada maalinteeda shidooyinkeeda faqrada labaad waa ka daran tahay ti waman yasar qofka fudaydiya calaa mucsirin qof wax walba ay ku culus yihiin oo waxba u saarneen korkiisa u fudaydiya yasara allahu isna ilaah baa u fudaydiya caleyhi korkiisa danihiisa fi dunyaa adduunyadiiyo waalaakhirati labada kaysirka waxa wey faqiir hadday inku yeelatay waktigii la ballamayna waa la gaaray inuu dayntii ku gudo waa u fudaadan wey dayntii inuu ku gudo waa u fududaan weyday adigii baa taysiir sameeyey labaad mid yeeshay labama ama waxaad yeeshay muddadii baad u dheeraysa waxaa tiri sanadaan kuugu daray muddadii hore kasoo rafo waa nooc mee taysiir ka mida ama waxaa tii war bal wixii aan kugu lahaa niskaan ka cafiya niskii kala kee waa nooc mina taysiir kamida kulligiisba haddaad xulaysana waa ka fiicanta allahu id وصدق wain إذ يقول cusratin fa ذو ilaa maysaratin wa ميسرة وأن تصدقوا خير لكم فقير بعدني maasna ad ku yeelatay laguna xiri maha laguna gadi maha jirkiisa in la goyn maha inaad sugtaa waajib bay kugu tahay laakiin waxaad yidhaha inaad ku wareegsato adax sidaa kasii khayr badan kana waa waajib waxay fuqahadu yidhaahdaan marar baa sunadu ka qiyamaan tahay waajib ilaa saddex gooriay ku sheegaan mar waa markaan faqiir baa dayn ku yeelatay daynkaagii baad ka weyday ilaa uu daynka gudi karo wax ka helo inaad sugtaa waa kugu waajib inaad cafisaana waa ku sunna sunnahaasaa ka qiimi badan aayadii baad cadaysayba wain kaana du cusra qof faqiira ah hadduu noolo ka daynka qaba fanadiratun baa waajiba sugid ilaa goormaa la sugayaa ilaa maysara intuu ka hodmo qadarkii aad ku lahayd qof gudi kara uu ka noqdo yaad sugaysaa waa waajibtaas wa an tasadaquu inaad ku sadaqaysataan wacadisaana khayru lakum sugidiibay ka fiican kolkaa qur-aanka ilaala cadeeyay tan waa sunna tanna waa waajib sunnaha ka fiican waxaal taa lamida intaan salaada la aadaaminaa waktiga geli haddaad sii waysa qaadatood waktiga u diyaar garoodo waa sunno in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutatahiriin laakiin marka waktigii galad aadaankii maqashay inaad wayse qaadataa waa waajib waajibkaa waxaa ka qiimi badan sunnadan hore salaada marka aad ka baxdid arrinta saddexaad waxa wey salaamta la isi salaamayo taxiya islaamiya inaad qofkaad la kulanti asalaamu calaykum tiraahdood bilowdid waa sunna calaykum salaam dambase waa waajib oo qur-aanka midan amar buu ugu dhawaaqay wuxuu ilaah yihi waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha kolkaa rabigiibaa waajiba bilaabidiina waa suno radigaa ka fiican radigaana waajiba bilaabida hore sunnaha ka fiican idan midaan taysiirka qofkan wax loo sahlo qofkaas wax u sahlanaan waaye in waxaas u sahlanaan waaye loo fudaydiyo fiicnaanteeda arag waman ruuxa yasara fudaydiya alaa mucsirin mid ayra korkiis ka fudaydiyo muddada u dheereeyo maagta ka rida cafiya yasara allahu ilaah baa u fudaydiya caleyhi korkiisa si dunya adduunyada gudaheeda hawluhu leeyaha loo fudaydiya walaakhirati aakhira loo fudaydiyaa culayska aakhiro jira iyo midka adduunka ee labadaba loo fudaydinayaa ama sakana musliman qof muslima oo intuufaad aragtay waxaa culamadu ku qaydeen mudaan dawilxi-ah qof sharaf leh oo taqiya oo akhyaara oo waa gaflatu saalixiin intuu in duufay wuxuu samaynayo aad aragtay waa la asturaa kaasoo kale lama sheega limaada maxaan u kala qaadaynaa hadduu qofka ardaal yahay waa la sheega haddii akhyaar yahay lama sheegayo waxaan u yeelaynaa midkaan akhyaarta waa indufeen mid waxaan caadaystay oo lafihiisa uga raali ah oo waxa inuu sameeyo ogolmeen nafiya shaydaan baa qasbahoodu tuuliyey amaa midkan ardaalka isagiibaa babaahinaya banaankan la taagan kula faanaya marka midkaan ummaddaa laga qabanayo kase hadduu maanta ku badbaado isagaan weligiis buu noqoni waa la qariyaa kan aqiluda wilhayati xasanaatihim qawlkii rasuulka dadka sarafta lagafafkay galaan ee marya laba ka dhacaasulo laakin xadiidka musliman buu yidhi haddaad ogaato qof muslim xumay buu sameeyey adiga u naseexeeya waani iyo caqli wax u sheeg laakin durba inaad beeshka la jiigsato sharbadu geysa hayeen haye horta waani hadduu mutamarid noqdo ama mutajahil bilfisqi dhinaxdaysa banaanka dhiganayo ama mutafaakhir nin ku faanayo hadduu noqdo dhibkiisa uu sii badan yahay ka qabo muslimka haddii kale waaniya u naseexayaaso rasuulka wuxuu yihi man satara qof ka qariya musliman qof muslima intuufay ceebuu ka yahay ku qariya satarahullah isna ilaahbaa ceebihiisa qariya fi dunya adduunyada gudaheeda iyo walaakhira aakhira labadaba allah ceebtiisa qarinaya hadduu isagana ceebaha muslimiinta qariyo oo qofka inuu wuxuu sameeyey lagu abaalmariyo waa sheegay qur-aanka kariimka fi suurati alancaam sayajzihim wasfahum inahu xakiimun caliim kanaata diinu tudah saad adiga u dhaqantaa lagula dhaqmaya dadka hadaad u dhaafiyaa subaanta waa lagu dhaafaya waliyasfaxuu waliyau waliyau waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum haddaad adiga addoomada dhaafto udulqaad badan tahay adiga allah ku dhaafayo waman satara qofka qariya musliman qof muslimoo ceeb ka ogaaday qofka ceebtiisii qariya satarahullah ilaah isna ceebtiisa qariya fi dunya addunyada ceebihiisa ilaah u qarinaya walaakhira aakhira gudaheed baa alla u qarinaya jumlada saddexaad waa tana min baabi tacaawun cala albiri wataqwa waxa samafala gacan in isku siiyo la isgargaaro taasay diintu nafartay abaalgudkii lagu helaayeyna xadiidkaana noo sheegay qur-aanku waa nafaray tacaawanuu cala albiri wataqwa samafalka iyo alla cabsiga gacan isku siiya markaasaa rasuulka abaalgudkii sheegoo yidhi wallahu macbuudka xaqa fii cawni lcabdi addoonka gargaarkiisuu alle ku sugan yahay maa kaana alcabdu inta addoonka uu ku sugan yahay fii cawni akhiihi walaalkiisa muslimka gargaarkiisa intaad ninkan wax la riixayso eed hawlihiisa mashquul ku tahay hawlahaagii allah kuugu jira kolkaa ma allah kaa xoog badan oo kala aqoon badan oo danta iyo maslaxada kaa yaqaan kolka si aad gargaarka eeba u heshid adigana xaajaadka muslimiinta gud xadiid kaloo yaab leh oo macnahan tilmaamayo ya wuxuu leeyahay ilaah wuxuu leeyahay addoomo ina lilahi cibaadan ilaah addoomuu leeyahay ikhtasahum ullahu biqadaa'i xawaaij ilcibaad wuxuu ilaa hawshoodiiyo ka dhigay dadaalkoodii inay danaha muslimiinta gudaan maaba rabbi ku hanuuniyey hawlahoodii ka dhigay awiya maalin bay urdayaan mataaj bay gacanta hayaan muslim bay u gargaarayaan kii ay caafimaad la raadinayaan iyo kay cunto la raadinayaan iyo kay baabuur saarayaan ilaah baa hawsha u xil saaray oo ku hanuuniyey fahum ulaaminuuna yawma alqiyaama walaa yafsacuuna yawma yafzacu nnaas maalinta qiyaama la yaabanyahe la argagaxayo iyagu inta argagixaysaa kuma jiraan dhibaatada gesa qiyaamana kuwa ka nabadgelaya waa kuwa hawshoodu tahay danaha muslimiinta gudideeda wallahu ilaah fii cawni alcabdi addoonka gargaarkiisa gudihiisuu ku sugan yahay maa kaana alcabdu intuu kan addoonkaa ku sugan yahay fii cawni akhiihi walaalkiisa muslimkaa gargaarkiisa xirnimadii waatana waman ruuxa ka qaado dariiqan wado yartamisu uu ku raadina fiihi dariiquu qaaday cilman cilmi xaqa sahala allahu ilaaha ufudaydiya lahu isaga bihi bisababihii wadada uu uqaaday cilmiga dariiqa dariiqa wada ila janati u dariiqa alusahlaa kolkaa dariiqan